bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasul illah amaa bacd kitaabu thaani waxaan ku jirnay baabkiisii labaad fasalka koowaad oo fii maa culima sidquhu wahuwa sabca noocan toddobaad ee ugu dambeeyey khabarka mutawaatirka iyo wuxuu faa'iideynayo masaa'ilka la xidhiidha ayay ku saabsanaa meel dhexdhexdaan istaagnay macnihiina wada socodku ku dhammaystirmaa marka musanifku wuxu uhi wafiihi masaa'il afar mas'aluu kaga hadlay khabarka mutafati mutawaatirka iyo wuxuu faa'iideynayo wuxuu yidhi aluulaa masalada hore annahu mutawaatirku yufiidu alcilma buu faa'iideeyaa mutlaqan isagoon la kala qaadin oo duuduuban oo haddii uu maadi ka hadlayo iyo haddii uu wax xaala ka hadlayo labadaba ilaan wax mustaqbala weli markuu dhaco kadib unbuu mutawaatir noqon doonaa khilaafa lisumaniyati qolyo hindidaa ka mid ahoo asnaam caabuda oo akhbaarta mutawaatirkeedu cilmi iyo yaqiin ma faa'iideeyeen qabtaanu khilaafsannahay muslimkaa tabarla-aan khilaafkoodii hadda sumanidii ahlulawthaan waxaad na geliyey iska dhehun khilaafun lilnasaara iyo khilaafan lilyahuudi waa manacatu manacahu lyahuudi waankarahu lyahuudid oo kaleetun ka soco markii jadalka la galo jadalkan iyo falsafadan daa'ifo wa kasta jadaliyiin iyo falaasifay leeyihiin baabkii falsafada iyo jadalkii mantiqigahabaa baabkii la isku hardiyey qurankii baa masaa'ilka la geli marka qiila waxaa la yidhi waa laba qowl baad hadda haysaa marka yufiidu muطlaqan iyo laa yufiidu muطlaqan qowl thalith oo tafsiila jiro yufiidu cilmi buu mutawaatirku faa'iideeya can ilmawjuudi waxa hadda joogee taagan laa can ilmaadi wax tegay markii laga hadlahayo cilmi qaطciya yaqiin ma faa'iideeyo lanaa waxaa noo daliiloo cilmi muطlaqan inuu faa'iideynayo ah annaa naclamu waxaanu ognahay bidaruurati daruuro aan ku qasbannahoon naan diidi karin wujuudal bilaadi naa'iya magaalooyin fog inay jiraan oona weliga iyo arag iyo wal ashkhaasi almaadiya ashkhaas tegay mawjuudka iyo maadigii buu kala mihaalinayaa waxaan hubnaa ashkhaas fi taariikhi soo maray oon yaqiinna uhunna aanan soona gaadhin oo mawjuud aan ahayn kayfa tayaqanna bilkhabari almutawaatir shaaficiyaanay imaamu shaafici nin la yidhaahda inuu jiray oo adduunkan soo maray iyo abuu xaniife nin la yidhaahda inuu soo maray iyo waan hubnaa iyo maca kownihi maadiyan uu yahay maxaan cuskanay khabar mutawaatira ah. ko bilaadnaa iyo magaalooyin naga fogfogooda weliga arag si maalin kasta warkeeda lagugu sheegaye lagugu celcelinaye lagugu celcelinaye intaas isaga daba imanaysa intaasoo kala duwan kugu sheegaysa keedkooga atima baadan arkin adigu magaala fog inay jirto ku hubsatay yaqiin ku gaadhay bilkhabar almutawaatir istidlaal caqliya wey qiila waxaa la yidhi dood baan ka qabnaa arrintaas najidu tafaawuta inay kala tagsan yihiin oo kala duwan yihiin baanu helaynaa daruuratan baynahu khabarka mutawaatirka ah wuxuu faa'iideynayaya wa bayna qowlinaa haddaan dhahno alwaaxidu nisfu lithnaini oo caqli ah waaxid nisfu lithnain waa qaliya daliil caqli ah weeye halku inuu laba marka loo qaybiyo nuskeed hal yahay waa daliil caqli ah kanna waa daliil khabari oo mutawaatira magaalo heblaa jirta iyo laba nuskood waa hal markii saal lagugu sheegaba tan saad u hubto eed u rumaynaysa tan u rumayn maysa labadiiba haddaad tirahdaan waa yaqiin labadiina daruuratan shucuurka iyo dareenka yagu uu fahamka iyagu yahay kala duwan yihiin muxuu yahay farqigay ku kala duwan yihiin marka farqigu waa kana yaqiin inuu faa'iideynaya kana ta'amul u baahan yahay kana waa badahi oo daruuri weeye kana ta'amul buu u baahan yahay iyo tatabuc iyo hubsasho ixtimaalulghalatna waalid inuu yahay hada farqiga u jira wey wa calayhi yaqiin ma faa'iideynayo mutawaatirku qulnaa waxaan nidhi farqigu inaan midkoodna cilmi faa'iideynaynin iyo cilmi bay ku kala duwan yihiin ma aha farqigu waa lil isti'naasi la qabsi iyo weheshi weyn wuxuu yidhi waxyaabahan daruuriyaadka ah yaqiinta iyo cilmiga faa'iideeya waa laba laba qaybood qayb in badan bay masaamicda iyo caqliga iyo madhiga dhagaha kusoo noqnoqon kusoo noqnoqon kusoo noqnoqon fayatacawad markuu maqlaba horuu kasii garan oo kasii rumayn fayastanis biha oo laa yataradad bisurcatin buu jasminaya laa yataradad liannahu ista'nasa biha waaxid nisfi lithnayn maantao dhan bay kugu soo noq noqon marnaba kaama dhamaataba marka dee wax maalin kastaba aada la joogto mar walba kugu soo noqnoqonayana mutawaatirka kalena saa uma badna waxoogay baad yar istaagi marka intaad iska hubsanayso mutawaatir inuu yahay marka mas'alada kanna durbaba uu cad yahay kanna waxoogay kafiirsiga ugu baahan yahay kanna in badan buu kugu soo noqnoqood la nooshaho fasta anasta bihi kanna in badan kuguma soo noqnoqonin sida kan oo kaleeto oo waxoogay inaad hakad yar gasho kadibna ka socoto ka gudubto halkii soo gaaraad u baahanta saas laakiin labaduba yaqiin bay faa'iideynayaan iyo cilmi daruuri ah jawaabta musanifkan uu bixiyey laysat jaariyatan calaa aslih masaladaa mafhuumka daa mafhuumkeedu waxaa weeye labadoodan cilmi daruuri ah oo isku miday faa'iideeyeen laa tafaawuta baynahumaa fi lcilmi tafaawut lcilmina madhabka musanifku waa alcilmu yatafaawut wey haddii uu sidaa ku jawaabi lahaa wuxuu bixin lahaa jawaab kaloo odhanaysa inta waa wadaa cilmi qaci ah laakiin cilmigaa maraatiba bacdu aqwa min bacdi laakiin su-aashan lilista inaaska uu ku soo koobay waxaa laga dhadhaminayaa laga fahmi karaa inuu leeyahay cilmigu laa yatafaawat alcilmu laa yatafaawat walyaqiinu laa yatafaawat ma kala badna ama asalkiisa ha noqdo ama xataa furuucdiisa ha noqote wuxuu noqonayaa marka ariiqadii wuxuu ku jawaabay abu jacfar alطaxaawi iyo raggiisu fi lcaqiida ay ku qoreen wa ahluhu fii aslihi sawa so axaawi taxaawi maahay iyo cibaaraadkii kale lamidka ahaaye ee rag badani la qabeen ama ibni xasmi uu ku sheegayay muxallaha muqadimadiisa inay yaqiintu laa tatafaawata min laa yatafaawat raggii sidaa qabay laakiin isagu madhab ahaan ma qabo cilmiga yatafaawat buu qabaa halkan laakiin horey baa waxaan idiin soo idhi marka ictiraad laga jawaabaya laysa bidaruura kaadi inaad ku ihbaatiso wainamaa waxaa ka mida mararka qaarkood hadday kuusugu jawaabtu dhow kugu hagaagtana kana qac baad kaga siinoo derbigaad ka tuuri kaagiina waad ku meel marin haddii isu kaa yar qaban weydo kayga waxaygaan ku meel marsane tiisun horta takhaantikiyo ka jawaabo halkuu u waday ka leexi bas adaanu daliilkaygaan haysta adi daliilkaagii daliil aan baa tahay dhe marka min hadal baabi un weeyaan hadda wuxuu ka jawaabayaa waaxid nisful ithnain iyo bilaadi naash khaasa almaadiya waa isku wada mid cilmi bay faa'ideynaysa surcatu tasdiiqi iyo tawaqufku waa kahratu lmucaayasha keliya wey qofkaad aad u taqin labada qof adoo wada yaqaanin ninkaad maalin walbada joogtaan durbo waad garan ninkii muddo aad kala maqnaydeenna inaad u yar fiirsata u baahan laba kula dhalatay oo walaalaha ah midkaa wada nooshihiinna bidhaanta xataa sii tallaabadiisaad garan min katrati midkii kalena markuu soo socdo waxoogay ishaaduu muddo ka maqnaayo inaad iska yar hubsataad u baahan marka kathratul baa surcada badbadyahada ku kala duwan yihiine yaqiinta cilmiga qaطciga kuma kala duwana waay marka cilmiga laa yatafaawat ba halkaa laga fahmi karaa oon madhabkiisa ahayn baabka kanun qarka ka tuura weeye marka athaaniyatu masalada labaad idaa tawaatara alkhabaru hadduu mutawaatir noqdo afaada alcilma buu faa'iideynayaa falaa xaajata baahin ma jirta ila anadari istidlaal iyo baadhis iyo uma baahna ikhtiyaarka raazi iyo atbaacdiisi iyo ibnilxaajib iyo waxaa kaloo la qaba labadii ninay khatar tahaa jubaa'iyeynki isdhalay abu cali iyo abu hashim khilaafan liimaami alxaramayni baanu khilaafsannahay fi lburhaan hadalka ku sheegay wuxuuna kaga soo guriyey fi lburhaan can abi bakri ilbaqilaani isnadu saa la qabo ku sheegay mualifku ma sheegin wاlxujati wakhilaafan lilxujati abi xaamid alghazali labadaasoo mina min ashaaficiyati ahle ama si kale isaga musanifku oo mina min ashaaficiyati wa min alashcariyati dheh labadan oday masalada caswigan uu u tiirinaya abixaamid alghazali caswigan abixaamid alghazali loo tiirinayo musanifkeenu tabica fiihi araazi laakiin daahirka kalaamka abuxaamid alghazali fi lmustasfaa muwaafiqu liqowli اljamhuuri wاlmusanif daahiru nasihi saas wey laakiin raazi baa ka soo guuriyey wa tabicahu lmusanif wاlkacbiyi wاlbasriyi abulxuseyn albasri ku dar abulqaasim albalkhi min almuctazila saddexdaba baa iyagana khilaafsannahay oo labadan waxay iswaafaqeen booskii ghazali waxaad ungelisaa baaqilaani labada ashaacirada laakiin mina oo ashaacira maahane mina oo shaaficiya baaqilaani noqon maayo maaliki waay kacbi iyo abulxusein albasri iyo abulxusein albasri oo kasoo guurinaya fi lmuctamad can abilqaasim albalkhi oo muctasilada ahaa iyaguna waxay dhaheen nadar buu u baahanayaa cilmi ha faa'iideeyo laakinahu yaxtaaju ila nadar wa tawaqafa almurtadi wuu tawaqufay oo min ashiicati ah murtadiga intuu leeyahay tawaqafa waxaa ka fiicnayd inaanu dhaho watawaqafa alaamidiyu lianna amidi qowlka murtadi fi lixkaam markuu ku sheegay iyo istidlaalkiisii iyo labada qowla isaya tarafaynka ah xujajkoodii tawaquf buu ku khatimay cibaaradiisuna waxay ahayd wa idaa curifa dacfu lma'khadi min aljaanibayni wa taqaawumu اlkalaami bayna aطarafayni faqad dahara ana alwaajiba inamaa huwa alwaqfu can اljazmi biaxadi اlamrayn hada nasu kalaami اlaamidi fi lixkaam marka intuu ninka shiicada inoo soo qaadi lahaa kan ashcariga iyo shaaficiga hadda soo xaggaa farda kula carar maaha marba meel baad joogtaaye ninka ashcarigaa fardaha kula cararayna markay de shiicaya muctasilo timaado warkana ka yar tawsanoo ka yar sokeeyeysan baan dhahaynaa tawaqufka murtadi min ashiicati waxaa raajaxay sayfiddiin alaamini fi lixkaam istidlaalaadka dhegeysa marka lanaa annaga waxaa noo daliila oo xujo noo ah low kaana nadariyan hadduu yahay baadhis wax u baahan lam yaxsul cilmiga mutawaatirka ku xasilay uma xasileenoo maynan gaadheen liman yata laa yata'attaa lahu qofkaynan u suuragal ahayn ay nadaru ay laa yata'ata nadaru lah dadaan min ahli اlbaxthi waاnnadari wاlistidlaal ahayn baa tawaaturku cilmi u faa'iideeyaa kalbulhi waالsibyaani kal buhl bulhi dadka waxba kasta ee doqomadeen waxba kala garanayn ee maangaabka ah iyo wa sibyaani carruurta yararka ah qof weynoo soddon jir afartan jira ah, waxaa lagu dhihi markii la qabiy caqligiisu ilma shan jiru la mid yahay mustawaha caqligiis waa shan jir buu dhigmaa maalin dhawitaan qof saasa qadiyadiisa ku jiray hooyo caruur laho cilmo carruuroo shana caqligeed uusan ka weyneyn bulhiga weeye marka qofkaan gaadhan waxba kala garanaynin tamyiiz aan lahayn iyo sibyaantii carruurta yaryarayd baa garanaysa in wax saasa la yidhahda likahrati khabari tawaatur laysuu min ahli listidlaali idan haddaad nadar dhahdaan kuwaana tawaaturkii cilmi u faa'iideeyey kayfa idan laa xaajata ila nadar inaad dhahdan way maa cindakum dariiq aakhar qiila waxaa la yidhi annagana xujadeeda dhegeyso kana garle kana garle waayo kolba kii hayaa waxaad u dhiibtay yatawaqafu mutawaatirkii cilmi inuu faa'iideynaya waxay ku talaysan tahay cala alcilmi in la ogaado calaa amrayni dheh lama arrimood baa mutawaatirku cilmi ku faa'iideeyaa kow cala alcilmi in la ogaado biimtinaaci tawaatu'ihim dadkan mutawaatirka wariyey inay beenis ku waafaqaan inay mumtanic tahay in la ogaadaa ka horeysa taasaa asaasu ahayd kow shuruudsaan soo marnay wa anlaa daaciya lahum wax ku qasbaya ugu geeraya ku kalifaya inuusan jirin ila alkadibi been labadaa inaad xaqiijisaad u baahan tahay si wixii mutawaatirkii u faa'ideeya cilmi labadaasi waa laba muqadimo nadari ah istidlaal u baahan mutawaatirkiina waa natiijo muqadimaad nadari ah wixii natiijo muqadimaad nadariya u noqda fa huwa owlaa an yakuna nadariyan dhemarka halkaasna iyadana waata way soo istaageen labada muqadimo waa sallimaya musanifkii waa ogol yihiin waayo sibyaanti iyo bulhigii cadadan yamtanicu tawaatuuhum can ilkadibi iyagu inay ogaadaan so in la ogaado cadadkii la fiiriyo oo sifaadkooda la fiiriyo qaraa'in la fiiriyo uma baahna sibyaantii ma ahlu nadar muqadimaadka waa la salimay laa daaciya ila lkadib inuu jiro inuusan daaciya ila lkadib jirin muqadimaad nadari ah mid daruuri ama dhalayaan bay dhaheen annadariyu laa yuwalidu ilaa daru ilaa nadariyan haddiiba muqadimaadkii asalka u ahaa ay nadari noqdeen natiijadu min baabi awlaa nadari wayay dheheen qoladaasina nimankiina meel kale ka fadaheen soo ma qulnaa waxaan idhi xaasilun cilmigaa mutawaatirku wuxuu ku xasilay biquwatin awood qariibatin u dhow min alficli wax waaqicoo yaalla waxa waaqicee mawjuudka ee la wada arko wax ku dhow weeye falaa xaajata uma baahno ila nadari bimacnaa wuxuu ku leeyahay muqadimaadkani sax waa nadari laakiin muqadimaad nadariga cilmi daruuriga way dhali karaan talaasum kama dhexeeyo in muqadimaadku hadday nadari noqdaan cilmiguna uu nadari noqdo talaasumkaasuu diidan yahay sax muqadimaadka nadariga ah dihniga markay isugu yimaadaan wax ay dhalayaan quwadooda bay daruuri dhali karaan bimacnaa nadarku wuxuu ku leeyahay waa waxaadan ogaanin oo inaad ogaata baadhis kaaga baahan kuwanna quwada muqadimaadka markay xasilaan si toosa otomaatig oo mubaashir u cilmigii u dhalanayaa haddaad tirahda nadari baan ku baarbaarayaa taxsiilu xaasilin waay cilmi waxaad haysta dayday waay waxaabaad garanayso inaad si aad u garato dayday waana masaladii keentay awalulcilmi nadar awal waajibina nadar ayib oo nadar see u waajibaya haddaaban ognahay shak waa inaan dhahnaa waxaad ogtahay nadar lama baarbaaree masaladii keentay oo kaleeta wey qulnaa athaalithatu masalada saddexaad daabituhu waxaa xadeynaya cadad ma aha ifaadat lcilmi cilmi inuu faa'ideeya wey mas'aladan intee usuulka iyo meeshan jadalkan ka dooshay bay muta'akhiriinta ka gashay khusuusan kitaabkan xaafid ibn xajar ee nukhbaha iyo nusahi sharxi ah markuu mutawaatirka ka hadlayo daabitkiis tan uu ka dhigayaa marka halkanay ka doorshoo tanu inay sax tahay kuwa ku qanceen rag isaga kamid yahay xaggay u rareen mutawaatirku aslan mutawaatirku mabxas mustalax alxadiis ma ahayn gadaal baa laga dara usuulkaa laga qaaday daabituhu waxaa weeye ifaadat lcilmi cilmi yaqiin inuu faa'ideeyey cadad maaha wa shartuhu shardiga mutawaatirkana afar buu sheegay shuruuda laba saamicay u noqon wax maqlaya ee mutawaatirku uu soo gaadhayo midna wuxuu u noqon dadka soo war raawiga ah midna waxa la sheegayuu u noqon labada hore ee saamica dhegayso washartu waxaa weeye anlaa yaclamahu saamicu ninkan saamici inaanu usii ogeyn daruuratan cilmi daruuri uu sii hayay waa inuusan ahayn wa ilaa mutawaatirka kuu yimid waxba ma faa'iideynayo haddii aad boqol raawi ii keento ana alwaaxida nisfu lithnayn maxay igu soo kordhiyeen taxsiilu xaasilin wey waxaana qiimahayn baad igu celceliseen marka khabarka mutawaatirkaa cilmi faa'iideeye markaan leenahay haddii wixiiba daruuri aada u sii ogeyd waxba kuma faa'iideynin isagu waa waxaan daruuriyaad ahayn wuxuu ka warramayo sida de wax uu faa'iideeyo anlaa yaclamahu saamicu waa inuusan sii ogeyn daruuratan aslan qaacida mutarida cindahum waxaa ah imtinaacu taxsiil alxaasil wax la haya haddana raadintiisi iyo keenistiisu caqlan waxay yidhahdeen waa safah alwaxid mas waa taqaanaa inaad raadiso alwaxid mas-uul maxaa u daliil aad raadiso waxay dheheen <laughs> safah waayo walihaadaa shakiga waxaa gaadhsiiyey iyo nadarka ilahi haddaaban ognahoo daruuri tahay inuu jiro maxdiga maxaa keenaya waa taxsiilu xaasilin safah waaye waa inaan shaki dhahna waxaan mas'aladani waa aan wada qasanadi meesheedii waay mar hadday taa egtooda iyaga musallam tahay inay min asafahi tahay taxsiilu lxaasil daruurigii bu cilmibuu faa'iideynayaa haddana inaan dhahna wixii lasii yaqiinay buu asaas faa'iideynayaa waxa macna ma keenin eh, mutawaatirku laba waa an laa yactaqida waa inuusan rumaysnayn khilaafahu khilaafa almutawaatir lishubhati daliilin daliil shubaha in kaana caaliman leh aw taqliidin in kaana muqalidan shardigan calaa maa nasa calayhi araazi shiicadaa iska leh shariif lmurtadi baana iska leh masale caqadiya imaamatu caliyin baanay u keeneen shardigan waxay dhaheen mutawaatirku cilmigu faa'iideeyaa uma اkhtalafuu hal imaamatu caliyin tawaatarat am la daa'ifo badan oo kamida waxay dhaheen lam tatawaatar way inoo iman doontaa masaladaas ah, shariif lmurtadi iyo rag lamidana waxay dhaheen tawaatarat wa naxnu nu'minu bitawaaturiha waxaa la yidhi dadkan idin khilaafsan ee muxuu cilmi ugu faa'iideyn waayey waxay dhaheen mutawaatirku cilmi wuxuu faa'iideeyaa haddaadan khilaafahu rumaysnayn khilaafu inaad rumaysan tahayna laba mid bay ku timaadaa ninku caalim hadduu yahay imaa inuu shubhatu daliil haysta daliil ma haysan karee isagu daliil baad haysataa inuu isleeyahay khilaafan lihaada wa imaa nin caami oo ninkaa culummada ee shubhatu daliilka haysta uu u fatwoodo muqalida uu yahay ictiqaadka saabiqa ee qofku inuu xaqdiga ku qanacsan yahay maanic min mawaanici ifaadati alcilmi weeye cinda saamic khusuumteennan sunnadii iyo markii aadba sii rumaysnayn can shuhudi daliilin can taqliidin inayna mutawaatirba ahayn celina imaamada aan jirinba taasaa maanic noqotay idinka inay tawaatur idin faa'iideysee mutawaatir waaya basha meesha ka soo gashay ma aragtaa shardigan halkaasuu ka yimid mualifkeenu musanifkeenu ikhtisaaran wuu iska sheegay laakiin nasa calayhi araazi in shardigan ninkaa uu leeyahay halkaana uu ka yimid ujeedadana loo sameeyey shardiga saddexaad wa an yakuuna waa inuu yahay sanadu lmukhbiriina dadkan wax warramaya waxay u tiirsanayaan ay sheegayaan ixsaasan bihi wax hawaasta lagu ogaaday waa la arkay waa la maqlay waa la taabtay waa la ursaday waa la dhadhamiye waa inay dhahaan waa la dareemay caqli baa lagu gartay hadduu nihaayatulkhabar ku yahay tawaatur maaha way caqligu wax la taaban kara maaha riwaayada nihaayadeedu ra'aynaa samicnaa facalnaa lamasnaa iyo wixii lamidkaa waa inay noqoto hadday baabu riwaaya noqotona asal ahaan xawaastu waxay ku soo ururtaa samicnaa iyo ra'aynaa haalibkeeda taas kuso aruurtaa xawaastii shanta marka la yidhaahdo dee riwaayada dhowq maaha dhowqi iyo lamsigii iyo shamigii riwaayada waxba kuma la baabur riwaayana joognaa marka ixsaasan taas saasay uga jeedaan guud ahaan xawaasta lagu dareemay laakiin labadaa asalka ah wa cadaduhum tiradooduna mablaqan waa inay xad gaadhaan yamtanicu ay reebtoomayso tawaatu'ahum inay isku waafaqaan camdan aw khata'an cala been dad ku shiri kara been waa inaynan ahayn dad iyagoon shirin oon is ogeyn intay been sheegaan iswada waafaqi kartana waa inaynan ahayn labiya way iswaafaqi karaan marka taa darteed bay kayf markay dhahaan waxay dhahan ama sifaadkooda lagu yaqaaniyo cadaalada iyo amaanada iyo diyaanada iyaa diidaya ama waa dad aan is aqoonin oo waddamo kala duwan jooga oo wakhtiyo kala duwan jooga suuragal ma aha dee toban nin oo toban meelood kala jooga aan is aqoonin intay toban gabay tiriyaan tobankii gabay e ilaa alif ilaa ya ay isku wada mid noqdaan ma dhici kartaa iyagu waa mustaxiil bay leeyihi haddii xadiidkan ay sheegeen labaatan nin oon wada joogin oon isku meel joogin oo aan ishasheekaysanin oo aan is aqooninba qaarkood in nin walba intuu xadiid beena sheego labaatankiiba isku wax ay sheegaan oo beni walba alifo waxay ma dhici karto tawaatohum cala alkadibi tawaafuqna way tawaafuq weeye tawaafuqa can camdina suuragalmoo diyaanada iyo sifaadkooda diiday ama meelhay kale joogaan bisu maar weligood tawaafuqna waxaa diidaya dee tiradooda iyo waxaanoo dheeroo laysu wadageliyey isku xar isku xarfo la doortay intaasuu musanifku shuruud sheegay halkan shartul islaam kuma jiro sharulcadaalana kuma jiro miyaad aragteen labadaa midna mutawaatirku cadaalad shardi maaha islaamku ma shardiba aaxaadkii dood ka taagan tahay mararka qaarkood iskada mutawaatirkiis wixii sharciyaada dee mutawaatirku sharciyaa sharti ha noqda lakin cumuumu lmutawaatir iyo axdaad dhacda iyo akhbaar dhacday iyo halkana wax ka dhacay halkana wax kusoo aragnay dadbidayo hadday kuu yimaadaanoo halkana qof lagu dilay lahoo gaal iyo muslimba leh oo nin walba argagaxsan yahay kaad weydiisaba halkana qof lagu dilay halkaan laisku dilaya halkaan laisku dilaya lagu yihahdo adna un sii carari waad yaqiinsan soo ma waxay dhaheen mutawaatirka sharciyaadka quyuud iyo takhsiisaad gaar aan raadina marka wa qaala alqaadi baqilani wuxuu yidhi hadalkan taqriibka ma aha lakin tamhiid alawaa'il buu hadalkan ku leeyahay laa yakfi arbacatu afar kuma filla afartu mutawaatir maaha wa ilaa haddaan dhahna waa mutawaatir la afaada wuxuu faa'iideyn lahaa cilmigaas iyo tawaaturkaas wuu faa'iideyn lahaa qowlu kulli arbacatin afar kastaba falaa yajibu waajib ma ahaba taskiyatu shuhuudi zina afartii markhaatigaee zinada sharciga waxadeeye markay yimaadaan nimankan macuduulba in la yihahdo u baahan mayso waa yashba mutawaatir mutawaatirna cadaalad shardi maahayn bay noqon marka afartu ma faa'iidaysaan dhahan waa lixusuuli lcilmi baa xasilay bisidqi run inay sheegayaan awil ilkadibi baan yutawaqafu waa laga istaagayaa fi lkhamsati shanta ha iyo maya midna ma dhihi karo warkaa tamhiid ilawaayil buu ku yidhi warkiisu afar boqol soddon iyo sagaal beejka ah midaan arkay warudda waxaa loogu jawaabay biana xusuula alcilmi cilmiga ka xasilaya ka dhalanaya mutawaatirku inuu xasilo bificli اllahi tacaala ilaahay ficil iyo inuu cilmiga iyo yaqiintii qalbigaaga ku abuuro wey falaa yajibu liiraadu muarid fii kuli arbacatin inay noqoto laazim ma aha wuxuu ku leeyahay cadadku waxaan daabitka u nidhi ifaadat اlcilmi weeye cadad uu muarid ifaadat اlcilmi noqonaya ma jiro leanna cadadka markii la helo muarid ma aha qasab ma aha cilmigii inuu xasilo cadadka marka la helo macal qaraa-in iyo sifaatka iyo inaad yaqiin gaartaay waa wax ka baxsanoo asbaabtuu ka mid yahay ilaahay baa ku abuura qalbigaaga walidaalika shan nin oo kuu sheegtayna waad yaqiinsan intay shan iyo toban kuu sheegaanna weli waa shakisanaan masaladan markuu ka hadla isagu sidanuu yidhi marka mutalid maxayn noqonaynin cinda arbacatin yumkinu an yakhluqa allaahu alcilma cindaha duuna arbacatin ukra afar kale intay sheegaan afar intay kuu sheegaan inaad boqol boqol ku qanacdaa dhici karto afar kale intay kuu sheegaan inaad ku qanci weydo ma alfarqu khalqu lcilmi daabitka ifaadat lcilmi aa nidhi ilahi baa subxaanahu wa tacaala marna cilmigii iyo yaqiintii qanaacadii keenaya marna aan keenaynin marka waxaad afartaa zinada ah waxaadan uba diidin afar inay yaqiin faa'iidaysaa laga yaabaa afar kalena inay yaqiin faa'iideynin waa ilaahay khalqigiisi iyo abuurkiisi iyo siintiisi iyo bixintiisa waay qowlku sidaa inay tahay markii laga hadlayay waxay u tiiriyeen jamaahiirta baqilaanina waxa sidan loo yiri caamat alashcariya sidan ay qabtaan walbaaqilaaniya min ru'uusi lashcariyati marka falaa yajibu litiraadu wa yajibu an tusalima yaa baaqilaani waayo leannaga taa waad nala qabtaa waxba tikalaha isku dhibin sayfiddiin alamidi fi lixkaam markuu masaladan ka hadlayo wuxuu leeyahay hada huwa madhabu jamiici alfuqahaa'i walashaacirati waalmuctazilatina ku dar ashaacira iyo muctazila iyo fuqahado dhan war isku wada raacsan yahay arrintaas oo yaa khilaafay bacdu nnaasi isagu leeyahay ninka la yidhaahdo rag badan oo madhabkaa qabana way jiraan ninka la yidhaahdo ibnu najaar alxanafi maxaan leeyahy alxambali isagu wuxuu leeyahay qawm min alraafidati qowmun baa khilaafay qolo waxay leeyihiin jamaacatu min almuctasilati la magacaabi waa cidda masaladaa khilaafsan itiraadka laajiul itiraadooda khilaafsan cid mucayana way magacaabi kari waayeen waa jawaabta koobaad jawaab labaadna qabso wa bilfarqi waxaan kala qaadaynaa bayna ariwaayati wa ashahaadati lianna afartu fi shahaadatadii aad sheegtay zinada waa shardi riwaayaduna afar shardi maaha oo hal waaxidaa la aqbali maadaama hal la aqbalayay afartu waxay faa'iideyn ka badan waxay afartan shardi meeshay u tahay faa'iideynaysay afartan shardiga u ah hadday dhanni faa'iideysay dhanigii waxaa la a halkii khabar waaxidkaabaa faa'iideeyay saddex baa ku darmatay furuuqda baabu shahaada war riwaaye cadadkani ka mid ahaa markaas dabada haysu gelinin buu yidhi wa shurita waxaa dadka qaarkood la shartiyay ithnaa cashara labaiyo toban ka nuqabaa'i muusa calayhi salaatu wasalaam soo qur-aankuma sheegin taasa wa cishruuna qolan labaatan bay dheh liqowlihi tacala in yakun minkum cishruuna saabiruuna wa arbacuuna liqowlihi waman itabacaka min almu'miniina wa kaanuu arbaciina wa sabcuuna liqowlihi tacaala waاkhtaara muusaa qowmahu sabciina rajula wa halaaثa mi'ati wa bidcata cashara cadadi ahli badrin walkulu daciifun waa waayo taqyiidaad aan wax daliil lahayn waay cidna waqaa'icda cadad inuu shardi u ahaana ma jirto saa darteed taqyiidaad bilaa daliil iska dheh intaa ka badan cadada ma la sheegay uma in akhbaruu hadday ka warramaan can cayaanin waxay arkeen fadaaka wey oo mushaahadadii ay iyagu arkeen ama dadkay ka soo guuriyeen ay mushaahada adi ka soo guuriyeen dadkani may dadka mutawaatirka inoo warinaya annagaa soo aragna haddayna wada dhahaan cid kaleba uma baahnin wa ilaa haddii ay taqliid yihiin ama naqala yihiin can gayrihim fa yushtaratu dalika cadadka waxaa shardiga sifaatkaad fi kuli طabaqaati waana ereygay dhahaan istawaawu طarafay اlisnaad mutawaatirki araabicatu masalada afraad ee ugu dambaysa waa mutawaatirkii macnawiha kii hore lafdigii buu ahaa low akhbara hadduu sheega maalan tusaale ahaan waaxidun baa inoo sheegay biana xaatiman acطaa dinaaran buu siiyey ko wa aakharuuna anahu acطaa jamalan in awr geeluu siiyey wa halumma jara saa u soco mid kale raashin buu bixiyey mid kale dhar buu bixiyey tawaatara waxaa mutawaatir noqonaya alqadru lmushtarak inta ay wadaagaan inuu wax bixiyey liwujuudihi qadarkaasaa jooga fi lkulli xikaayaadka o dhan mutawaatir lilmacnawigaa wey sida axaadiisi rafciliya deyni ducada waa mutawaatir aynu nidhi qiso gaar oo mutawaatira ma jirto laakiin dhacooyin kala duwan oo farabadanoo duca gacan kor loo qaaday ducada gacan kor loo qaada oo mutawaatir waa tii siyuuti toddobaatanka xadiid keenay fadl wicaa fi axaadiidi rafci fi ducaa waa risaala maطbuuca wey alfasl الthaani fii ma culima kadibuhu waxa la huboo la yaqiiniyo inay been yahay wahuwa qismaani waay fimaa culima sidqu baan soo marnay alawelu ka hore maa culima khilaafu waxaa la ogyahay daruuratan aw istidlaalan naqiidkiisa ah la hubaa inuu sax yahay iyo khilaafkiisa imaa daruuratan aw istidlaalan daruuratan hadda nin hebelayo taqiinay oo intuu dhintay aada soo aastay ood ka soo noqotay yaa lagu yidhi ninkii hebel ahaa baan hadda kala dhaqaaqnay ninkaas sii socda waa hebel taradudi maysu naga taga bacdi bandi atruahu buuxda bacda almowti waay soo noolaan karaa amuu jin tamathulaya wa tashakulay waxaad yaqiin loo hubo wax ka duwan baa laguu sheegay adigaa nooloo socdaa inaad dhimatay laguu sheegay adigaa nooloo socda haddii laguu sheego lagu waramo ninkii hebel ahabaa maanta dhintoo la aasay baa lagaaga sheekeeyey adiga inaad noosha way wa soo maaha maa culima khilaafuhu daruuratan aw istidlaalan khilaafa qowli illaahi wa qowli rasuulihi baa lagu sheegay aadam ciid lagama abuurin baa lagu yihi min turaabina qur-aankii baa kuu sheegay hadaa tacrifannaw kadib waa kow athaani daliilka labaad nooca labaad maa shay weeye low saxa hadduu asixi lahaa latawafarat iddawaaci dawaacidu ay dhamays dhammaystirmi lahayd oy badan lahayd calaa naqrihi in lasoo guuriyo wax lasoo guuriyena ma jira aaxaad iyo kharaa'ib baa sheegay ashyaa waxaa jira tatawafaru dawaaci calaa naqri hadduu wax jiraya masaajkaan ku tukannay maanta jumcay ahayd masaajka waa buuxa imaamkaa mimbar ka soo dhacay baa la yidhi dadkii kalena wax sheega male hal nin baa sheegaya dadkii kale la weydiiyo nima ma garanayna maana arag bay dheheen de masaajkaa buuxi taliya kaamerooyin kale iska wada arkay imaamka mimbar ka dhaca hal nin arka soo kalmiya haddiise maanta imaamkoo khudbeynaya ka dhaco dadko dhan baa ku sheekaysan lahaa sooma waxay dhaheen shaygan imaa likownihi min usuuli diin bay dawaaci aw ligharaabati xadad hariiba inuu yahay shayga tatawafaru dawaaci calaa naqlihi aaxaad iyo kharaa'ib lagama aqbalayay dheh muxadisiintu si kale ay u dhahaan ninka aimada ahee jumica xadiisuhu dalabo mashaahiira leh wax dhammaantood ayna ka warinin oo rajul ghariiba ka wariyay yatahimuunahu war cilmigan talabadiisii mashaahiirta ahayd ee jamuucuhu riwaayata akhbaarahu aynan sheegina nin hariibuun maqlay maxay tahay markaasaa yuqrib bay ku dhahayaan fulana yuqrib ama yuqribu kathiiran waxaa kharaa'ib unbuu sheegaa kharaa'ibka la sheegaya inta badan waa nin xadiidkiisa ruwaad badan oo arday badan iyo talabo badan xadiidkiisa jamcise jirtay waxaan ji waxaan waxayna sheegin buu sheegaa ama xadiidka madax banaan ha noqdo ama jumlo lagu daray ha noqdo ama sanadka wax lagu daray ha noqdo war dadkii kale maxaa tusi waaye min bayni annaasi kulihim muxuu adiga sax nin talabadii laasimta iyo hadduu wax ziyaadaa sheega waa la garaysan karaa oo mulaazame iyo lahaa laakiin ninaan aan mulaasim ahaynoo maalin uun soo dhacay waxayna dadkiiba weligood maqlin uu ka maqlo oo xadiidi waxay leeyiin arrintaasi waa arrin calaamad su-aal mararka saada saha qofka hadduu badiyana yutaham cala alkadib isagaa been lagu tuhmaya ruuxaas hadduu badiyana ninkani waa yatatabacu algharaa'ib yaxki algharaa'ib fayutaham bilkadib mutaham bilkadib iska dheh halkaasay kula geli tii oo kaleetuu kuleeyahay tusaale kamaa yuclamu sida lo og yahay allaa baldatan inayna jirin bayna makata walmadiinata akbaru minhuma ilaa xad waktigoodii bay ka hadlayaan makiya madiina waxaan ognahay magaalada labadoodaba ka weyn uma dhexayso hadduu nin yidhaahdo idin low kaana hadday tahay la lanuqila waa lasoo guurin lahaa inta maka iyo madiine iyo magaalooyinka waaweyn laga sheekeynayo jidka u udhexeeya magaalo labadooda weyn baa ku taalla waa lasoo sheegi lahaa haddii maanta inoo yimaada nin maka iyo madiine way naga fogyiine hadda gaarisa iyo nairobi dheh magaalo labadaba ka weyn ma ku taallaa oo weligeed la maqal ma dhici kartaa magaalo nairobi iyo gaarisa labadaba ka weyn oo inta jidkana ku taalla udhexaysa cid soo sheegtayna ayna jirin nin baa yimid oo wuxuu yidhi maaniga haa magaaladana meesha jidkan maalin kasta waa la maraa magaala labadaba ka weyn baan kusoo maray buuri war ma baahni adar beedna nagala tag baa la dhihi hadday magaalada jidkaa la wada maraya waa la sheegi lahaa cid sheegtay ma jira mtawafrad naqli meel baa loo soo socdaa wadacat ishiicatu daafadii lawaday sheegtay ana nasa dalla wuxuu ku tusay calaa imaama tacliyin radi allahu canhu walam yatawaatar mutawaatirna ma noqonin qaybta labaad idin ishaaray isu sheegay laakin maca dalika laa yazaalu xujatan yajibu itibaacuha leesh kamaa lam tatawaatar aliqaamatu waltasmiyatu wa mucjizaat rasuuli calayhi salaatu wasalaam mucjizaad badan oo kamida kuwa rasuulkana mutawaatir ma noqonin ka xaniin aljidci wa tasliim alxasa xasa iyo wixii lamidka ahaa mutawaatir ma noqonin waana mucjizaad mucjizaadka nubuwada kamida wahiya xujatun iqaamadii qad qaamat isalaama tahniya laga dhigay ama axaab afraad baa laga dhigay waxaa laisugu khilaafay mutawaatir ma aha atasmiic dacaamkii iyo markii laga hadlayana iyo weysadii iyo mutawaatir maaha waana axkaam shariicah imaamada cali taasay la mid tahay in imaamadiisa la rumeeyana waa waajib qolana waxay dhaheen imaamadii hadday cali tahay tatawafar dawaaci bay ku dabaqeen iyagana kuwan ay deliishadeen qulnaa waxaan nidhi suga suga suga suga suga alawalaani labada hore iqaamada iyo tasmiyada min alfuruuci bay kamid yihiin usuul diin maaha ay laa nusalimu labada hore ana dawaaci tatawafar calaa naqliha lianna usuul diinna maaha haraa'ibna maaha bal min alfuruuci wey walaa kufra walaa bidcata midna ma laha fii mukhaalafatihima in la khilaafo saas darteed bn dawaacidu lam tatawafar bikhilaafi alimaamati waayo imaamadu usuul uddiin weeye khilaafkeedu waa bidca iyo kufri buu udhexeeya wixii usuul diin ana tatawafaru dawaaci calaa naqlihi hadaa farqun halkaas masaladii tafriiq bayna alusuuli walfuruuc baa kaasoo gashay usuulu yakfuru fi mukhalafatiha wاlkhaطa'i fiiha wa furuucun laa kufra walaa laa kufra fi اlkhaطa'i fiiha walaa fii mukhaalafatiha asalkaasoo iyaga muqarar cindahum ka aha baa la isugu jawaabayaa waataan idin dhihi jiray kuura kuura yar baa laguu siinaya intaan qaacidada laguu qancinin xabad xabad baa laguu siinaya hadda mogta shiicaad la dagaalamaysaa sideedaad u liqi marka niman kale kaasaa kuu sii muuqdashe laakiin tan waad liqday ogow see kal maxabad yar kuugu tegeyso maxabad yar kuugu tegeyso marka dambe adigoo iska qanacsan cala alaqal hadalkan ma xuma leh u yar dheg raaricinaya wax kalena ka cabsada ku jiday marka kuura kuurada u qaata waay ninka kitaab kale waa nimankii calaa usuulihii buu ku doodayaa kullu maa yumkinunaa waa inaan tambiihino masalada inay qaacidada inay gelayso mawqiceedana hadalkeedrida wama tilka almucjizaat waxay u tawaaturi waayeen faliqilati lmushaahidiina dadkii arkayay baa yaraa wax mar dhacay buu ahaa dadka arkayna way yaraayeen qolaa jawaab labaad ku darto walistignaa'i canha bilqur'aani bay dheh mucjizada weyne qur-aanka waa takmilaad mucjizada asaasiya ma aha mas'alatun bacdu maa nusiba ilah rasul sal sl nabig waxaa loo tiiriyay qaarkood kadibun waa been liqowlihi sal ly slam sayukdabu calaya waa laigu been abuuran doonaa meel uu xadiidkaa nabiga lagaga wariyey lawaa meel lagu sheegay oo sal ku yeeshay lawaa marka ibnulmulaqin markuu takhriijinayeyna lafdigan aniga ma arag buuri laakiin cumuuman nabigu inuu ka digay in lagu been abuurto ka digay way jirtaa waa mutawaatir man kadaba calaya lakiin lafdigan siiqadan ma jirto istidlaalka wejka muxuu yahay waxay dhaheen kani in nabiga lagu been abuuran kara ay daliil u tahay haddaan dhahna isagaa been ahna diwaaba yadii waan haynaaba lagu been abuurto nabigaa yadii waan haynaa hadduusan isagu been ahayn oo run yahayna khabarka nabigu waa sidqi wa yajuan yaqac hata baasha iyagu way keeneen soo maaha xadiidka asixidiisa shaqadooda iyaga maaha hadduu been noqdana waaban haynaaba isagii baaba beenoo nabigu lagu beenaguuray hadduu isagii run noqdona wixii nabigunu dhacaya uu sheegay waa inuu dhaca oo lagu been abuuran doonaa ko waa daliilka koobaad walianna minhaa akhbaarta waxaa ka mid a maa laa yaqbalu ta'wiila waxaan ta'wiil aqbali karin maca mucaaradatihi lidaliili lcaqli dheh wax daliilkii caqliga qacigaana ka hor imanaya si loo ta'wiiliyoo loo jamciyana aan lahayn oo fa yamtanicu waxaa mumtanic noqonayo on dhiciba karin suduuruhu inuu ka soo fulay canhu can inabi sal ly slam xadiidku marka hadduu caqliga khilaafo oo uu ka hor yimaado ta'wiil la yeelan waayo culima annahu kadib warkaas taqdiimu alcaqli cala annaqli soo ma intii la dhihi lahaa caqligan caqli jirran waya ka hor yimid ba waxaa laleeyahay maya naqliga naqli jiran waayo masaladanna waxaa aada ugu dooday waxaa bilaabay ninka la yidhahda juwayni kitaabkiisaas alirshaadka halkaa yaala shabeel uu soo qaba irshaadka kadibna waxaa sii faahfaahiyey ninka la yidhahda raazi kitaabkiisan minhaaj taqdiis asaasu taqdiis ya a kani sida si fiican ugu aragtaan baabu اlqowli fi الsamciyaati iclamuu wafaqakum اllah ana usuula alcaqaa'idi maal hawa akrinan u malaynaya tanqasimu ilaa maa yudraku caqlan walaa yasuuqu taqdiiru idraakihi samcan wa ilaa maa yudraku samcan walaa yataqadaru idraakuhu caqlan wa ilaa maa yajuusu idraakuhu samcan wa caqlan fa ama maa laa yudraku ilaa caqlan fakullu qaacidatin fi اddiini tataqadamu cala alcilmi bikitaab illahi tacaala wa wujuubi itisaafihi bikownihi sidqan id isamciyaatu tastanidu ilaa kitaab illahi tacaala wmaa ysbiqu hubuutahu fi tartiibi hubuutuhu fi tartiibi hubuuta alkalaami wujuuban fayastaxiilu an yakuuna mudrakuhu samc ilaa uu sii waday oo yidhi wain lam uu soo waday cabaar wain lam tahbut aladilatu asamciyatu biطuruqin qaطicati walam yakun yakun madmuunuhaa mustaxiila fi اlcaqli wa habatat usuuluhaa qaطcan walaakina طariiqa الta'wiili yajuulu fiiha falaa sabiila ilى اlqaطci walaakina almutadayina yaglibu calىa danihi hubuuta maa dala daliilu الsamciyu calىa hubuutihi wain lam yakun qaطican wain kaana madmuunu الsharci اlmutasili bina mukhaalifan liqadiyati اlcaqli waris soo gaadhay sooma wain kaana madmuunu الsharci اlmutasili bina mukhaalifan liqadiyati اlcaqli fahuwa marduudu qaطcan biana الsharca laa yukhaalifu اlcaqla walaa yutasawaru fi hada اlqismi hubuutu samcin qaaطicin walaa khafaa'a bih dad baa kurada la isugu dhiibayaaye tanna waxaa yaroo laguu dhiibay oo kooban masalatu taqdiimi alcaqli cala anaqli bay masaladan u noqon intabi marka si fudud yaana ku liqin wa sababuhu sababka keenaya inuu wax saasa xadiid saasa oo nabiga dhici karin uu ka soo furiyay nabiga in loo tiiriyana asbaab buu leeyay waxaa ka mid ah nisyaanu raawi raawi baan is halmaamay wakti dheer buu waa ka soo wareegay waktigii dheeraabuu dabdigii waxoogay isyar dhimay markaasuu un qiyaasay waxbaa ka khaldamay aw khalatuhu wuuba ku khaldamayba waxaa nabigu dhihin buu mooday nabigu inuu yihi aw iftiraau lmalaaxidati madaaxidadoo ku been abuuratay baa jirta nabiga litanfiri lcuqalaa in kastoo waxgarada diinta inay ka caydhiyaan ama tacasub baa keenay ama takasub baa keenay iyo tazaluf lilxukaami asbaabu lwadaaciin shaqadooda iyaga ma ahee alwadcu walwadaacuun iyo asbaabu lwadci iyo muxadisiinta u doona mustalax ila meesha kitaabu sunna laga hadlaya wixii faahfaahin u baahan jaanibka ka khuseeya usuuliyiinta marka laga taga jaanibka kale mustalaxa fanigiisa u raadso alfaslu thalith في ma duna صdqhu whuwa khabr الwaaxidi waay khabr الwaaxid markaad tiri ma culima صidquhu iyo ma culima kadibuhu ma taradada baynahumaa waay ma taradada baynahumaana waa saddex qaybood ma galaba calى الdani صidquhu wma galaba calى الdani kadibuhu wama اstawaa fiihi الطarafaani musanifkeenu laba ma sheegin maa galaba cala adanni kadibuhu laakin almaxa ilayhi talmiixan ishaare fog buu ishaaray saxda ma sheegin maa tasawaa fiihi طarafaanina maba sheegin maa galaba calى الdani kadibuhu khabaru اlfaasiq waay falama qaala wahuwa khabaru اlcadli almaxa nin faasiq hadduu soo sheegay yagalibu cala dani kadibu ma stawaa fiihi طarafaanina khabaru اlmajhuuli waay labadaa midna lagu camalfali maayo walidalika lam yadkur lam yadkurhumaa lakin qisma alcaqliya waa saddexdaas waxaan culima sidqu culima kadibu ahaynee mutaradidkaa saddexdaa daraf buu yeelanayaa wاnnadar wahuwa khabaru اlcadli اlwaaxidi waaye waaxidna waxay uga jeedaan waxaan mutawaatir gaarin o dhan khabar lwaaxid bay dhahaan wannadaru fii tarafayni laba tarafun weeye waxaan eegayna laba jaanib jaanibkan koowaad wujuubu alcamali bihi weeye jaanibka labaadna sharaa'idu alcamali bihi waaye insha alla cashirkeenna waxaan qaadanaynaa darafka hore adaa la yidhahdo alawalu darafka hore fii wujuubi alcamali in lagu camalfala inay waajib tahay weeye bihi bikhabari lwaaxid dalila calayhi waxaa ku tusay asamcu adilada sharciga wayna imaan doontaa waana qowl ljamhuuri اlculamaa ayib wa qaala bnu surayjin wuxuu yihi ashaaficiy wاlqafaalu الshaaficiy wاlbasriyu الshaaficiyu waxay dhaheen wa bihi wahuwa riwaayaة can اlimaami axmed wa bihi qaala alqaadi abu yaclى w abulkhaطaabi alxambaliyeyn dalla alcaqlu ayضa caqligana waa ku tusaya samciga iyo sharciguna waa ku tusay caqliguna waa saxna waa lagu gartay way la qabaan jamhuurta wujuub lcamali bih laakiin ma akhadka wujuub lcamali ma samci keliya mise waa samcan wa caqlan weey intaa way faariq wa ankarahu qowmun qolaa inkirtay qoladaa inkirtay faاkhtalafuu fi sawaji linkaari qab waxay dhaheen licadami daliili wax daliiloo waajibinayaan jirin laa caqlan walaa sharcan samcan khabarulwaaxid lagu camal falo wax daliiloo waajibinaya lama hayay dheheen ko qola qeyb ka mida waxay dhaheen iyagii aw lidaliili ama daliil sharci daliil baa la hayaa calaa cadamihi cadami lwujuubi wujuubi alcamali bihi sharcan baanu u haynaa maxaa idinku xiga nuskhada kale aw miya ya hadihi asax nuskhada aw caqlan asax aw caqlan ama caqli ahaan waa laba qowl marka qolo waxay dhaheen daliil calaa cadami alcamali bihi sharcan baan haynaa qolan waxay dhaheen may daliilkaan hayno calaa ujuubi cadami wujuubi alcamali bihi daliil caqli a wey waxaa lahu aakharuun qolo kalaa tiri waa mumtanic masaladaa waa lagu qabsaday musanifko qowl gaara ma aha layidhi waa caqlan lidaliili calaa cadamihi caqlan taawaa waxaalahu aakharuuna saa darteed qowl kale maaha hadalkaa raazi buu hadalkiisu ahaa walidaalika mukhtasiriintii kalaamkiisoo kaleo dhan waxaalahu aakharuuna way xadfeen lianna qowl jadiida wax farqi uma dhexeeya lidaliili calaa cadamihi caqlan hada huwa huwa bay dhahdeen marka xaal alcaqliya way haa ayib qoladan waa ayay inkirtay ee jinneer la sheegayo meel gaara waa la saari waayey shiraazi fii sharxi luma isagu wuxuu leeyahay bacdu ahlilbidca baa qaba juwayni fi lburhaan isagu wuxuu leeyahay dawaa'ifa min alraafidati abaa qaba qolyo kale waxay leeyihiin majmuucaad min almuctazila qaba iyagana cid gaara la magacaabi watafaquu waxay isku raaceen dhammaantood cala alwujuubi khabar laxaadka in lagu camalfalay inay waajib tahay fi lfatwa fatwada washahaadati markhaatiga iyo walumuuri dunyawiyati arrimaha adduunka si nin dhakhtar oo sheegay waxaan inuu madaro leeyahay nin khabiir amni oo sheegay xaaladan dagaalka inayna ku ficnayn dhib leedahay ilaa aakhirkeeda umuuru dunyawiya iyo shahaada iyo fatwada wujuubu alcamali bikhabari laaxaad waaxid alcadli way isku wada raaceen laakiin fi riwaayati wey waxaa la isku diidaya bawr riwaayatna joogta akhbaartii lanaa wujuuhun dhowr weji baa noo daliil ah war maxaa idan daliila dhowr arrimood alawalu kar hore annahu ilaahay awjaba alxadara in la digtoonaaduu waajibiyey biindaari daa'ifatin koox inay digtiye oo min alfirqati jamaacada ka mid a wاlindaaru waxaa la yidhaha alkhabaru اlmakhuufu war laga cabsadaa la yidhahdaa wاlfirqatu halaaثatu wey wطaa'ifatuna waaxidun aw ihnaani wey linahu qaala tacaala falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifaة liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun awjaba alxadara lacalahum yaxdaruuna dheh indaarka meesha daa'ifadan la sheegayana min kuli firqatin halaatha wey daa'ifatuna waaxid aw ithnain waay diinta inay soo bartaan oo waliyundiru ay digaan maxay uga digayaan arrin laga cabsado lacallahum yaxdaruuna waxaa waajib ku ah inay digtoonaadaan idan taasaa u daliila wixiina taa'ifadu firqaduna waa aaxaad taa'ifaduna waa aaxaad taa'ifadan intay baxda soo digaysana hal iyo laba way qoladan haddaynan waajib ku ahayn warkooda inay qaataan digniintani waxay waxaa ma sheegteen macnaha markii aayaddu sheegtay iyagoo hal iyo labaa digniintooda in la digtoonaado inay waajib tahay dalla calaa wujuubi qabuuli alkhabari alwaaxidi walcamali bih intaa suurada waa waadix soo qiila waxaa la ictiraad laa nusallim inay xadar waajibsay lacalla xarafka dheereeri taraji wey iijaab intee ka keentay adiga awjaba alxadar baanu kuu diidanaya lam yujib alxadar wa inamaa taraji wey lacalla fi lugati intaas intaasuma ogdiin qulnaa waxaan idhi tacadara taraji in lagu fasiro xaqiiqadii asax wa xaqiiqadu waa taraji lakin fii xaq illaahi taraji in lagu fasiro tacadar bismi llah alxamdu lilah waxaa la yidhi qiila lacalla litaraji ictiraadkani wuxuu ku socdaa ereyga awjaba alxadara laa nusalim anahu awjaba alxadar wey lianna waxaa dariishatay waa lacallahum yaxdaruun ereygan lacalla ana iijaab maaha taraji wey wuu jawaabo waxaan yidhi wuxuu yidhi tacadara saxiix taraji weeye macnaha asalkeed alcadla laakiin tacadara way suurogeli weyday in xaqiiqadiisii lagu fasiro aqrabu almajaazaati baan ku fasirna oon ku ta'wiilinay lesh tacadara lacala taraji fii xaqillaahi in la yidhaahdo ma asaxayso ilaah marar badan waxaad maqashaan casaa fi lqur'aani xaqiiqa hadday lacalla xarfu taraji tahay casaana ficlu taraji waay marka min hunaa ka fahan waxa rajaha looga fogay looga cararayo waxay dhaheen ma macno taraji waxay dhaheen taraji waa cibaara can tawaquci xusuuli shayin inaad filayso shay inuu dhaco ama ka raja qabto waay laa yakuunu lmutawaqicu caaliman bixusuulihi walaa qaadiran calayh cidda tawaquca samaynaysaay mana ogo ma hubta inuu dhacayo inay saa ka dhigtana ma awoodo macnaha haddaa tarajiga aqbashay inuu macnaha tarajiga yahay iyadana shaacire kuu ta'wiilinin ilaahay in loo tiiriyo adaa diidi soo maaha nafyu alcilmi waalqudrati baa meesha ku jira laa yakuunu mutawaqicu caaliman bixusuulihi walaa qaadiran calaa iijaadihi waaye tarajigu saa waya dheheen iyo tawaqucu hal hadaa yumkinu an yakuuna xaqiiqatan fi llahi jala wacala laa caaliman bixusuulihi walaa qaadiran calaa iijaadihi idan macnihii tarajiga ee tawaquca asalka ahayd laa yumkin fii xaq illaahi lagu fasiro marka maxaa lagu fasiri fa yuxmalu cala aliijaabi baa lagu xambaari lima liannahu aqrabu lmajaazaati ila alxaqiiqati kayf limushaarakatihi fi tawaquci buu la wadaagaa ereygaa fi tawaquci kaana alawlaa fi talabi inuu yidhahda siay shuraaxiya dad badan yidhaahdaan walila haddu ijaabku hadduu tawaqucii la wadaago tarajiga lakana alijaabu muxaalan cala allahi jala wacala aydan linafsi sabab hadduu tawaquciibuu la wadaaga aan dhahno maa maca ana almutawaqica laa yaclamu xusuulahu walaa yaqdiru calaa iijaadihi baa soo noqon dee marka mutawaqu fi tawaquci ay bimacna alab filay rajayn filayaa wey in la filaya inuu dhaco ijaabku la wadaagaa tarajiga haddii la yidhaahdo tarajiga dee la wadaagitaankii lamana oga lamana awoodadii baa soo noqon fayantandabiq cala aliijaabi fa yamtanic yatacadar walidaalika waliydiin alciraaqi iyo taxriirka iyo hayrkiiba ereyga fi tawaquci bay ictiraadayaan fi talabi inuu yidhahday ahayn waxa la doonayo bay wadaagaan maradu macno dalab ay wada wadaagaan oo iijaab iyo taraji ay kala ahaayeen ama tawaquc kala ahaayeen kan hadduu tacadur noqday kana aqrabu almajaazaat ila alxaqiiqa saasaan lacallahum yaxdaruuna wujuubka awjaba anuu ugu fasiray buuri qiila waxaa dhihi ictiraad kalaa yimid soo maadan dhihin waliyundiruu qowmahum dadkii o dhan baad ka dhigtay walaysa kadalika alindaaru indaarka waliyundiruu alfatwa baa loo jeedaa indaarkan liyundiruu qowmahum liyaftuu qowmahum waay inay u fatwoodaan fatwadana waan isku raacsanen khabarulwaaxidna la aqbalayo adiga yundiruu khabarulwaaxidkii fatwadii iyo riwaayadiiba inaad u faa'id daliishataa rabtaa ayb oo liyundiruu inay u digaan liyuftuu maxad u fasirteen waxay dhaheen liana alindaara hunaa muratabun cala atafaquh shayga muratab cala tafaquh ana fatwa wey fadalla siyaaqaasi wuxuu ku tusay ana qowlahu liyundiruu liyuftuu inay tahay qowmahum inay fatwadaan fatwadiina waa isku raacsaneen idan aayaddan haddaad u keentay riwaayadii haddaad u keentay alaayatu laysa fi riwaaya inama hiya fi lfatwa ninkii fara badan baa lagu hayaa sooma meeshuu ka buddhaha soo dhegeyseed qulnaa waxaan nidhi yalzamu waxaa ka laasimaya takhsiisu alindaari waalqawmi bigayri almujtahidiin wuxuu ihi laba takhsiis oo bilaa daliil ah ka dhalanaysa meeshan takhsiisu alindaari fi lfatwa maca nasiiqada ay caamta liyunduruu qowmahum indaarku qad yakuunu bilfatwa qad yakuunu bilriwaayati lafdigu waaciddu waa caam walaslu cadamu takhsiis indaarki marka in la takhsiisiyo bilaa mukhasis weeye mukhasisaadka aan soo marnayna liyatafaqahu baa ka horraysa kuma jirto <laughs> iqtiraan wey markay u badan tahay iqtiraankuna mukhasasaad kamid maaha horta kow takhsiis labaadoo biludaliila ka dhalanaya walqowmi iyo wa alqowmi baa ka dhalanaysa bigayri lmujtahidiina lianna fatwada wujuubu alcamali bilfatwa lilmuqalidiina wey ama almujtahid falaa yajuusu lahu alcamalu bilfatwa bal laa bal yaxrumu calayh dii loo fatwooda mujtahid inuu fatwo ku camal falo idan aayaddu mujtahidiin kamaba hadlin baad wadaan dana takhsiis weeye qowmkii oo lafdi caama ahaa qowmahum idaafo la geliyey inaad muqalidiintii ku khasistaan biduuni daliilin baa keenaysa walasl cadamu takhsiis meel buu ka fadiri soo maha ishkaal iyo ixtimaal baa yimid marka waxaad annaga nagu haysata oo waalqowmu bigayri lmujtahidiin aada nagu haysata takhsiis la socda mul takhsiisna aadna leedahay adi laftaadaa dhex fadhiya maxaa yeelay markii riwaayadii aad dhahdo riwaayada ma dadkoo dhan baa mise ahlu riwaaya ikhtisaaskeeda leh wey idan takhsiis baad laftaada u gelisay baashi jawaabta qabso marka wاriwaayatu yantaficu biha اlmujtahid uu ku intifaacaa sax lilmacrifati wاlistinbaati wagayruhuna samaaceeda markuu moqlay lilinsijaari iyo alfaad laska sariixa jirtee ugu intifaaca iyo adkaar iyo mawcidiyo ugu intifaaca marka khaasa maaha ma takhsiisinaano waa un hadalladaas wada dabinka ee taakada isu wada yaalla wey welidahala usuuli baa noqon manaahijta kutubtan akhrista jadalina noqon maayo hadda wax yar kaga bilaaban yahay dhexdeedaaba jadali ku noqon ood ku baran qiila waxaa la yidhi markii hore aayadda waxaa laga ictiraaday lacallahum yaxdaruunada u dambaysa gadhor baa loo soo kacay oo liyundiruu qowmahum baa la yidhi firqa iyo taaifaa la ictiraadaya haddana tanaadka saddexaad halkaasu ku socdaa qiila waxaa la yidhi fayalzamu waxaa ka laasimaya aayadda an yakhruja inuu baxaan min kuli halaathatin saddexdii kastaba waaxidun mid firqadii waa saddex baa tiri min kuli firqatin taa'ifatun tiina ugu yaraan hal weyaa tiri haddaba waxaa ka dhalanaya saddexdiiba ugu yaraan qof inuu baxo baayadda saad u fasirtay taa'ifadii waa saddex baa tiri firqadii waa saddex baa tiri min kuli firqatin dha marka firqadii saddexdii kastaba daa'ifatun waa inay baxaan ugu yaraan hal ah waxiduna aw ithnaan sooma hal ugu yaraan ka dhig halka wax ka yar miyaad qabtaa maya aayadda waxaad ka keentay macnaadka ka soo dhalaalisa oo ah saddexdii qofba hal qof baa dalabul iyo tafaquhin u baxa waajib ku tahay wa haadaa laa yajibu ijmaacan ijmaacna waxaan haynaa saddexdii qof qof inuu tafaqo aynana waajib ahayn fa idaa kaana istintaajkaagi hadduu baatil noqday istidlaadkaad ku dhalaysana falyakun baatilan halkaas <laughs> buu la galay de musanifka miyaa is ogtihiin qulnaa waxaan idhi wy saxiix macnaha aayaddu waxay keeni lahayd daahirkeeda waaxidan min kuli halaahin inay baxaan liyatafaqahu walyundiru laakiin khusa nasu waxaa lagu khasisay fiihi fi lijmaaci ijmaaca nasi wuu khasisaye eh, ma ibtaalinin idinku qaacidadiinni naqdiga ee takhsiiska aan aqbalin baad ku socotaan cilal iyo axkaamta sharcigaana takhsiis bay aqbashaa masaladan waa caam iyo wuu keeni lahaa sax laakiin ijmaaca khasisay waxaan ku jamcinaya isku waafajinayaa takhsiis inay tahay baan isku waafajinaya halkaasuu ka budiray cari qaba way mila zibaq baana dhab markaa xagga iga siisa muluq laba faro dhexdood baan ka baxaya <laughs> ma qaban karti athaani ka labaad daliilka labaad daliilka koowaad aayaddaa daliil laga siyaaqeeyey buu ahaa daliilka labaad saddex daliil buu keenayaa annahu low lam yuqbal haddaan la aqbalin khabar waaxidka haddaan la aqbalaynin lamaa cullila laguma cileeyeen ay cadamu qabuulihi bilfisqi laguma cileeyeen ilahi wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu cadamu qabuuli khabari lwaaxid waxaa lagu cileeyey bilfisqi baa lagu cileeyey intaa waa waadix soo maa low lam yuqbal haddaan la aqbalin lama cullila laguma celeeyeen mana mumtanic ma noqdeen cadamu qabuulkiisa bilfisqi laguma celeeyeen lima lianna maa shayga bidaati ku dhasha laa yakuunu bilgayri kuma ahaado wataalii kan xiga bilgayrka inuusan ku ahaanaynina baatilun wey liqowlihi tacaala in ja'akum faasiqun binabayn fatabayanuu wuxuu leeyahay shaygu hadduu cila daatiya leeyahay oo min addaati ah cila min alghayri waalkhaariji uma baahno haddii uu shaygan hayru maqbuul yahay likownihi khabaran waaxidan oo daatadiisii ah uma baahdeen sifa caarida oo fisqiga in lagu cileeyo uma baahdeen waxaan isaga dhanba waxba ahayn fisqi iboo khaarij in lagu celilaya waa baatil marka waxaadna leedihiin sifa khaariji a lagu celeeyey isagoon marka horeba daatadiisa waxba ahayn idan tacliilkan tacliil faasid uu noqonaya ade waxaa maxaad faasik ka sheegi laa yuahir wasfigan la sheegay wasfi hayru muahira inuu yahay baa ka dhalanaysa inay taa ka dhalatana waa baatil oo qur-aankoo sheegay wasfigan hayru muahir wey ma dhihi kartid famaada baqiya inuu wasfigan ka yahay bidaat ma aha marka maqbuul waay haddaan fisqi jirin huwa lmatluub suurad waa caddaa soo maa wuxuu waa wadaa dhagxan weeye dhagxan iyo taakooyin annahu low lam yuqbal haddaan la aqbalaynin lamaa culila cadamu lqabuulka laguma cileeyeen bilfisqi maxaa yeele lianna maa bidaati wax isaga daata ahaan boo khabar waaxida aan waxba ahayn laa yakuunu bidaati wixii daatadii ka imanayo dacfigii daatada ka yimid laa yakuunu kuma yimaado bilgayri wax ka baxsan oo caarida kuma yimaado wataali kan dambe oo caarid inuusan ku imanin radiga khabarulwaaxidka ah baatilun weeye wa liqowlihi tacaala qur-aankaaba cadeeyo shayga caaridka inuu ku yimid jaakum faasiqun binabayna mukhbir hadduu ah waaxida faasiqan haduu jira in la aqbalaya halkaa laga gartay wailaa faasiqun taa macnaa ma yeelateen inayna macno yeelanina baail wey inay macno yeelatana waxaa ka dhalanaysa inuu bidaat usan ahayn oo la aqbalo arju an takuuna suura waadixa ayib athaaliثu daliilka saddexaad alqiyaasu cala alfatwa washahaadati waan ka qiyaasanaynaa fatwada iyo shahaadada waad aqbasheen khabar lwaaxid fakadalika ariwaaya axkaam badan bay wadaagaane uga qiyaaso qiila waxaa la yidhi waa la ictiraaday saddex ictiraad baa daliilkan qiyaaska lagu ictiraaday yaqtadiyaani waxay keenayaan shahaadada iyo fatwadu sharcan khaasan sharci khaasa wa riwaayatuna caaman sharci caamay keenaysaa riwaayadu xukum caam oo lijamiici innaasi khusayay keenaysaa shahaadaduna cid macayana lagu markhaati furaa fatwadana cid mucayana loo fatwoodaa idan qiyaasun maca alfaariq waay haddii asar maqiiskii iyo maqiis calayhigii faariq mu mu'ahira soo baxana batala alqiyaasu rudda waxaa loogu radiyo loogu jawaabay biasli alfatwa waa qaacida caynta aad ka hadasheene asalka fatwadu dadkao dhan sooma khusayso min xayu alasl shaksi loo fatwanaya markaan ka soo baxano riwaayada soo aroortay baa shaksi mucayana way ku tacalluqi kartaa asalka fatwadu soo lijamiici اnnaasi maaha idan hiya caamatun aydan khaasa ma aha faاntafa alfarqu wasaxa alqiyaasu dhe marka halkaa ka bax qiila waxaa la ictiraad kale low jaaza khabarulwaaxidka in la raacaa hadday banaanaan lahayd oo waajibi lahayd la jaaza itibaacu اlanbiyaa'i baa waaj banaanaan lahayd iyo weli ictiqaadu nabiga in lagu rumeeya bidani liannahu hadduu qof waaxidihi min gayri mucjizati nabinimo sheegto khabrulwaaxidkii fidaa halaba calaa danni oo ay noqoto wajaba itibaacuhu ile khabrulwaaxid waajibulcamali bihi baadna dhahdeen nin hadduu yimaado oo nabinimo uun sheegto wax mucjiza qaciya qacina uusan gaadhin in khabrulwaaxidku waa dannia wa danna asaamicu anahu sidqahu waxaad leedihiin baa la yidhi biduuni mucjizatin danigaa hala raacaad noo keenteen wahuwa khilaafu اlasli haddaba hadbaad sheekadaad keenteen qawli waaxid baa lagu camalfali nin kastoo nabi sheegtay bila xujo hala raacaad warkaasoo wadaan wey <laughs> baasha see laisugu xumaynaya sooma aragtaan qulnaa waxaan nidhi mal jaamic masalada nubuwa la raaciyo ictiqaad dani iyo masaa'il fiqiyo farciyon ka hadlaynay cilada jaamiceed isaga qiyaasateen maxay tahay noo sheega jaamic maydaan sheegin xataa nafa muraadakum halkaasu kaga tegay manaa qiyaasun khaalin can iljaamic wey qiyaas biduuni cila jaamicaana baatil waayo halkaasu rabaa inuu yidhaaha haddii ay yidhaahdaanna dannigana wuxuu leeyahay kanna waa usuul اddiin kanna waa furuuc haadaa khala khata'a kufri buu gaadhsiin karaa wاlkhaطأu fi hada laa yujibu اlkufra fayucdaru fi اlfuruuci walaa yucdaru fi اlusuuli qaacidadii tafriiqa usuusha iyo furuucda midna la isugu cudur daaray midnaan la isugu cudur daaraynin bay farc ka tahay iyadana waa qeyb kaleoo irbadii iyo faleebadii kugu rakibnayde dhibic dhibicda qaado iska jir marka meesha waxbaa kugu socda kale waxbaa kugu socda kale meeshan marka iska ilaali is ilaaliyo waa inaad meesha markii lasoo gaaraba aada ogaato weyo meeshan usuul ay lahaayeen bay wax ku xalinayaan a may usuusha waan isku waafaqsannahay yaqiin la rabo furuucdana farqi baa u dhexeeya qiyaas maca alfaariq wey haddaad dhanniga tiraahdo waayo kaana kufri baa ka dhalanaya khata'iisa kana khata kama dha kufri kama dhalanayo ictiraad saddexaad qiila waxaa la yidhi asharcu yatabicu lmaslaxata buu raacaa wadannuna laa yajcalu ka dhigi maayo maa laysa bimaslaxatin waxaan ahayn maslaxatan ka dhigi maayo aan taqriirinna marka laba muqadime iyo laba muqadimo weeye natiijaduna falaa yajilu camalu bikhabrin waaxid wey marka asharcu yatabicu lmaslaxata waxay dhaheen lidaliileyni adaliil owan alistiqraa'u istiqraa' baan axkaamu shariica ku samaynay fa calimnaahaa inay masaalix iyo mafaasid taabic u tahay ama masaalix taabic u tahay ikhtisaaran wejiga labaadna waxaan ognahay ambiyada in lala soo diray oo looba soo diro oo maqsuudka risaaladu tahay islaaxu axwaali اlcibaadi fi اlmacaashi wاlmacaadi intaa miyaad diidan tihiin waxaad leedahay maya idan waxaan qarirnay asharcu yatabicu lmaslaxa ko wadannu laa yajcalu maa laysa bimaslaxatin maslaxana dhanniga yukhtiu wa yusiib sax adhannu yukhtiu wa yusiib haddaad sallimto faida akhطأ fajaaza an yuؤadiya ilى اlإkhlaali bاlmaslaxa fi xaalati اlkhaطأ haa ah, ma shay yumkin inuu qaldamo oo khilaafa lilmaslaxee sharciga axkaamtiisu raacaysay keeno miyaad leedahay waa waajib in la raaco kaasoo kale waajib maaha in la raaco garanka dhegeyso marka qulnaa waxaan nidhi asalku waxay ahayd laba maqaam inuu ku jawaabo musanifku waa sharcu yatabicu lmaslaxda uu ka doodo lianna xukmuhu laa yastadcii garadan baa ina soo martay calaa madhabihi taa muunan aadin meel ka dhow bay uga muuqatay manquudun dacwadiina waxaa lagu buriyey bilfatwa waalumuuri اdiiniya fatwadii khabar lwaaxid waad aqbasheen umuuri dunyawiya walumuuri dunyawiyana waad aqbasheen maca annahu taxliilkiinan yukhطiu wa yusiibu yuؤadii ilى اlإkhlaali bاlmaslaxa yanطabiqu calayhima fama kana jawaabukum fahuwa jawaabuna ujeeda si fiican meeshan dagaal holaca ka socdo marka caawa u dheeraada cashirkee aطaraf الthaani baynu ku dayn insha allahu tacaala qismiga sunnada qeybta dhiman habeen dambaynu gebagabaynaynaa ilaa kitaabu اlijmac in sha allahu tacaala